الحمdu للh نحمdه ونستعiنه ونستغفiره ونعuud bاللh min شhروuر أنfusina وmin سيئaaتi أعmاalina maن يهده الlه falaa mdل لah وmaن يضلل falaa hadiya lah وأشhهad أn laa إلaaha إlا الlه وaxdah laa شhariika lah وأشhهad أna محamdا cabdه ورasuuله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الدين أما بعد dawaafu النisaaءi wa sacyuhuna mashyun kuluh dumarka marka ay dawaafayaan iyo marka ay sacyinayaan oo bayna safa walmarwa labadaas dhexdooda ay marayaan waa soconayaan ee ordimayaan sababtoo ah orodka la ordayo dawaafka oo la ruclaynayo iyo jimatuurka iyo orodka bayna safa walmarwa la ordaa ujeeddadu waxa ay tahay dhoolatus iyo awood muujin awood muujin oo awoodda muslimiinta la muujinayo cadowga loo muujinayo arrintaasna arrin dumar laga raba maaha ayaga waxa weya jihaadba alla kuma waajibin waa nagii soo ogaanay tan kaleeto arintaas waxay keenaydaa kashfulcawra in cawradu muuqatay keenaydaa arintaasuna iyaga waa xaaraan jirkoodo dhan waa cawro inay asturaana waajib ku ah sidaas darteeda ayaga orod iyo ruclayn midna laguma waajibin dawaafu nisaai dumarka dawaafkooda iyo wa sacyuhunna sacyigooda bayna safa walmarwa ay sacyiyaan marshin waa socod kulluhu dhammaantiis qaala ibnu qudaama fi lmuqni wuxuu ku yidhi wa dawaafu nisaa'i dumarka dawaafkooda iyo wa sacyuhunna dumarka sacyigoodu mashyun waa ku mashyun waa socod kulluhu dhammaantiis qaala ibnulmundir wuxuu yidhi ajmaca ahlulcilmi ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen oo ku kulmeen calaa annahu laa ramla wax ruclayn ah ramliga waxaa la ihahdaa waa orodka tilaabooyinku isku dhowdhow yihiin orodka tilaabooyinku isku dhowdhow yihiin wax ruclayn iyo orod ah cala nisaai dumarka korkooda inuusan ahaanin xowlalbeyti kacbada hareeraheeda markay dawaafayaan walaa bayna safa walmarwa safa iyo marwa dhexdeeda marka ay ordayaan midna inaan laga rabin saasay ahlucilmigu ku ijmaacin ajmaca waxay ku kulmeen ahlulcilmi calaa annahu shaaniye laa ramla wax ruclayn ah cala nisaa-i dumarka korkooda inuusan ahaan xowlalbeyti kacbada hareeraheeda marka ay dawaafayaan walaa bayna safa walmarwa safa iyo marwa dhexdooda markay socdaanna ma ahaanin wax orada korkooda walaysa calayhina dushooda ma ahaanin idibaacun jimatuur idibaca waxaa la yidhaha xaajiga ama qofka cumraysanaya muctamirka marka ugu horeyda ee uu kacbada tago dawaafka ugu horeeya hadday cumro tahay hadda hal dawaafayba leedahay xaj hadduu yahayna saddex dawaafuu leeyahay waa midka ugu horeeya waxaa sunno ah in uu go-i u huunaa gacanta midigtaa hoosteeda marsiiyo garabkiisa midigtaana uu banneeyo garabka bidixdaana go-a labadiisa daraf uu saaro waa inuu go-a marsiiyo gacanta midigtaa hoosteeda garabka midigtaana uu banneeyo garabka bidixdaana go-a labadiisa daraf uu saaro marka nuucaasuu samaynayaa saasuu leeyahy waana dawaafka ugu horeeya dawaafka ugu horeeya weeye dawaafka ugu horeeya cumro hadday tahay iyadana wada hal dawaafay leedahay waa dawaafkaas haddii uu xaj yahayna waa dawaafulquduumka waana cibaado waktigaas iskaleh garabkaas midigtaa ha la banayna marka garabka hoostiisa go' weeye waxa la gelinaya waa go-ii caddaa oo kor uu ninku ka sitay go-a haddii hoosta la geliyo cududaa soo baxayda cududaasu inay soo baxdaa la rabaa markaas uu rucleeyo oo xoog uu meeshaas ka muuqdo xoog uu ka muuqdo marka saddexda wareega ugu horeyda ayuu ordaa laakiin toddobada wareegba garabku waa muuqana markuu toddobada dhammeeyo shaqo kale intuusan qaban weynu garabkii uu daboolaa madaxa xaajigo isagu ma daboolo karo waa ka xaaraam laakiin garabkii uu daboolana go-iyuu caadi u huwana xujayda waxaad arkee kuwo ayraboorka iyagoo taagan garab bannaan garab daylan halkaanay taagan yihin fiir macnaha cibaado waqtile wax inay yihiinba ma fahmaayo wuu moodaa nuuc ka mida labiska un go-a loo huudo ah, cibaado waqtilo meel ka bilaabato meel ku dhammaato weeyo oo la rabo meesheeda inta laga bilaabo meesheeda lagu dhammeeyo halkan airboortko diyaaradda intuusan raacin uu garabka banayna marka waa qalab dumarka marka ayaga arintaas ayada arrintaas ma saarna walaysa calayhina dumarka korkooda ma ahanin idibaacun jimatuur wadaalika garab bannayntaas way idibaaca wadaalika arrinkaas sababta uusan dumarka korkooda u ahaanin lianna alasla asalka fiihimaa fi ramli waalidibaac orodka iyo jimatuurka labadaba asalka idhaaru ljaldi idhaaru ljaladi waa awood in la muuqiyo awood in la muujiyo wey idhaaru ljaladi waa awood in la muujiyo wey asalku ujeeddada laga lahaa asalkaa waa awood in la muujiyo walaa yuqsadu loogamana qasto daalika awood muujinta fii xaqi nisaai dumarka xaqooda dumarkana lama yidha awoodda muujiya sababtoo ayaga ah jihaadba ilaahay ma saarinba walianna nisaaa midooda kale dumarka yuqsadu waxaa looga qastaa fiihinna dumarka asatru astur inay is-asturaanoo jirkooda qariyaan wa fi ramli ruclaynta wal idibaaci jimatuurka tacarudun bambixid ah ku sugan lilkashfi faydid loo bambaxo shirkiya qayba muuqane hadduu qofku ordana lugihiisiiya muuqana intaa waa dhammaaday warkii oo ibnu qudaama muqniga maa tafcaluhu waxa ay samaynayso almaratu haweenayda alxaa'idu xaa'idada ah oo min manaasiki ilxaji xajka acmaashiisa ka mid ah iyo wamaa laa tafcaluhu waxa aysan samaynayn xataa tadhura ilaa ay daahir noqoto waxaan soo aragnay gabadha xaajiyadda ah amase muctamiradda ah haddii dhiigga caadadu ku yimaado intaysan xataa xihan hadduu ku yimaado wax mushkila ma leh waa qubaysane waana xihane waa qubaysane waana ay xihane xajkeeda ama cumradeeda sidaasoo kale ayadoo u xidhan yahay hadduu ku yimaadana waa sii wadane laakiin acmaasha qaybna waa samayn kartaa qaybuna waa ka xaaraan taas marka in la kala ogaadaa muhiim ah acmaasha qaybna waa samayn kartaa gabadhu qaybuna waa ka xaaraan maa tafcalu waxa ay samaynayso almaratu haweenayda haweenta alxaa-idu xaydka qabta min manaasik alxaji oo xajka acmaashiisa ka mid ah iyo wamaa laa tafcaluhu waxaysan samaynayn xataa tatura ilaa ay daahir noqoto tafcalu waxay samayneen alxaa'idu gabadha xaydka qabtaa kulla manaasiki alxaji xajka acmaashiisa dhammaan waa samayneen min ixraamin xirashadii wa wuquufin carafay wa wuquufin istaagiddii bicarafata carafa la istaago wa mabiitin kuhooyashadii lagu hooyanayay bimusdelifa wa ramyin tuuriddii la tuurayey liljimaari buuraha walaa taduufu laakiin ma dawaafi karto bilbeyti kacbada xataa tatura ilaa ay daahir noqoto gabadha acmaasha xajka dhammaan waa samaynaya marka dawaafka laga reebo sacyigana haddii aysan sacyigaa samayn intaan dhiiggu u imaan oo dawaafulquduumkii aysan gadaalkiisa ku samayn sacyiguna u suurtogeli maa sacyiga waxa diidanuna ma ahan dhiigga ee waxaa diidan sacyi wuxuu dhacaa bacda dawaaf meel kale ma ansaxayo sacyigu wuxuu dhacaa bacda dawaaf dawaafkiina waa ka xaaraan gabadhi marka sacyiga sababtaasaa ka hor istaagi karta laakiin dawaafka iyadoo samaynay hadduu dhiigu ku yimaado dawaafulquduumkii sacyigiina weliba ku dartay khalaas wey sacyiga xataa waa samayn kartaa maxaa yal sacyiga dahaaro laakiin ayadoon wax dawaafaba samayn hadduu dhiigu ku yimid sacyina waa ka xaaraam oo sacyiga wuxuu xaaraan uga noqonaa dawaafu u baahan yahi waa ka xaaraan oo dawaafku dahaaru u baahan marka labadaas unbay ka joogeen dawaafkii waa ka xaaraan sababtu waxay tahay dahaaru dawaafku u baahan yahi waa ka xaaraan sababtoo ah dawaafu u baahan yahi sacyigu ah, marka ka joogeen inta kaley samayna tafcalu waxay samaynay alxaa-idu gabadha xaydadaho dhiigga qabtaa kulla manaasiki alxaj xajka acmaashiisa dhammaan min ixraamin xirashadii wa wuquufin istaagid bicarafata la istaago wa mabiitin ku hooyashada bimusdelifata lagu hoydo wa ramyin tuurid liljimaari buurihii la tuuro walaa tadufu laakiin ma dawaafi karto bilbeyti kacbada xataa tatura ilaa daahir noqoto liqowlihi nebiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalam licaayishata uu ku yidhi lamaa xaadad markay xayshay wuxuu ku yidhi ifcalii samee maa yafcalu lxaaju wax alla waxaa xaajigu sameeyo hayra laakine allaa taduufii ha dawaafin bilbeyti kacbada xataa tadhurii ilaa aad daahir noqoto waa bukhaari iyo muslim wax alla waxaa xaajigu sameeyooo kale samee laakiin kacbada ha isku dawaafin ilaa aad daahir noqoto marka dawaafka waxaa shardi u ah dahaaro sacyigana waxaa shardi u ah in dawaaf ka horeeyo walimuslimin waxaa ku sugan fii riwaayatin faqdii gudo maa yaqdi lxaaju wax alla waxaa xaajigu gudanayo acmaal ah hayra allaa taduufi laakiin ha dawaafin bilbeyti kacbada xataa taqtasili ilaa aad qubaysato faa'iide kaley tantusayda waxay tahay gabadhu marka ay daahir noqoto dhiigu ka go-o laakiin weli aysan qubaysan ma dawaafi karto ma dawaafi karto weli markii dhiigu ka go-o ilaa ay qubaysato ma dawaafi karto xataa weesadu hadday qofka ka jaban ma dawaafi karo ragga laftirkooda haddaa weesadu ka jaban ma dawaafi karaan dawaafku waa ka salaad dahaaro kaamilu kaa raba adoo dawaafaya hadday jabto waa soo bilaabi oh, waa inaad ka dhaqaajido marka gabadhu marka dhiigu ka go-o oo ay qubaysato kadibay dawaafeen qaala shawkani wuxuuhi raximahullah walxadiiu xadiidku daahiru wuxuu ku cad yahay fii nahyi lxaa'idi gabadha caadada qabta in loo diido can iawaafi awaaf xataa yanqadica ilaa uu go'o damuhaa dhiiggeeda wa taqtasila oo ay qubaysato wanahyu nahyiguna yaqtadii wuxuu keenaa alfasaada fasaad oo hadday samaydo ma ansaxayo wey fasaad ayuu tusaa mar haddii nabigu shayga kaa reebay haddaad samaydo ma ansaxayo fasaadkaasoo almuraada loola jeedo filbulaani burid waa fasaad loola jeedo waa baail haddaad samaydo waa baail fayakuunu wuxuu noqonaa dawaafulxaa'idi gabar caado qabta dawaafkeedu baadilanuu noqonaa wa huwa qowlkaasu qowluljumhuuri waa culummada mucdamkooda qowlkooda badankooda intaha waa dhammaaday warkii showkaan walaa tascaa mana sacyi karto gabadhu bayna asafaa walmarwa buurta safa iyo buurta marwa dhexdooda lianna sacya sacyigu laa yasixu ma ansaxayo ilaa bacda dawaafin dawaaf ka gadaal maahane ilaa bacda dawaafin nusukin nusug waa xajka ama cumrada dawaafku saddex dawaafaa suurtagal ah dawaaf aad u dawaafaydo xaj dawaaf aad u dawaafaydo cumru aan nusugba ahayn oo waa maxee waa iska sunno hadda qofku inta istaago waqtiyada aan salaada la diidin hadda waktigan aan joogno kale salaad aan sabab lahayn qofku inuu tukada waa ka xaaraan bacd alcasr inta iska istaago iskama tukan karo laakiin maalan duurka markaad tukatay ilaa casir la soo gaaray intii u dhaxayday qofku inta iska istaagu iska tukan karo intuu sunna mulaqa dawaafku waa saas oo kale qofka beytka ag jooga mar alla markuu doono kacbada toddoba goor uu ku wareegaa laba ragco tukan isagoon waxba xaj xirnayn cumrana xirnayn qamiiskiis ugu jiro toddoba goor dawaafa laba ragco tuka toddoba goor dawaafa laba ragco tuka maanta waxaa dhacday labaatan goor dawaaf ka dhammeey waa sun laakiin dawaaf noocaasa sacyi lagama sacyi ma geli karo oo ma dhigi karti dawaafaan ka hormariy maxaa yaele nusug isagu maahan waxaa la rabaa dawaaf nusug ah oo ama dawaafkii haddii cumro yahayna waa hal dawaafayba leedahay xaj hadduu yahayna laba dawaaf aad midkaad rabto samayn kartaa sacyiga marka koobaadood soo gasho xajka dawaafulquduud wax la idhahu leeya haddaan cumra kuu xirnayno xaj kuu xihan yahay dawaaf la idhaha dawaafulquduum uu leey oo sunnaa markaad dawaafto dawaafkaasu waa dawaaf nusub waa markaas sacyigii waa samayn kartaa wuxuu kaloo leeyahay xajku dawaaf la idhaha dawaafurukni ama la ydhaha dawaafu lifaada oo maalinka tobnaad iyo midka la sameeyo ah. kaas marka aad dawaafkaa samaydana sacyigii waa samayn kartaa marka laba meeloodaad sacyigii u heli kartaa xajka ah, waa dawaafu lquduum oo sunnaha carafaba weli lama tegin kacbadiiu qofku yimid dawaaf sunnahu dawaaf oo la dhaha dawaafulquduum xajaa u xidhan sacyigii waa ku dari karaa oo rugniga ahaa waa sii hormari karaa hadhow maalinka sideedaad maanta waxaan rabaa tobnaad maalinka tobnaad markuu dawaafka rugnigaa sameeya wax saciya qofkaasu samayma maxaa hore u hormarsaday ah, hore u hormarsaday dawaafkiisii marka qofku dawaafulquduumka gadaalkiisana saciga waa samayn karaa dawaafka dawaafilifaadaha oo maalinka tobnaad la sameeyana waa samayn kara labada meeloodu mid ku samayn kara laakiin dawaaf iyadoon la samayn saci lama samayn karo weliba dawaafkaas waa inuu dawaafu nusuq walaa tasca gabadhu ma sacyi karto oo ma soco karto bayna asafaa waalmarwati lianna sacya laa yasixu ma ansaxayo ilaa bacda dawaafi nusukin dawaaf oo xaj ama cumro gadaalkiis maahane dawaaf gadaalkiis maahane si kaleeto sacyigu ma ansaxayo lianna nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam lam yasca sacyiga ma samayn ilaa bacda dawaafin dawaaf gadaalkiis maahane nabigu wuxuu sacyiga sameeyey bacda dawaafin wuxuuna yidhi iga qaata acmaasha xajka iyo cumrada qaabkan u sameeyey u sameey qaala imaamu nawowiyu imaam nawowi wuxuu yidhi farcun low sacaa qofku sacyiga hadduu sameeyo qabla dawaafi dawaafka ka hor lam yasixa ma ansaxayo sacyuhu sacyigiisu cindanaa annaga shaaficiyada agteenna annaga shaaficiya agteenna ma ansaxayo wa bihi cadamu sixa inuusan ansaxayn wa bihi inuusan ansaxayn qaala waxay yidhaahdeen jumhuuru culamaa culummada badankooda madaahibta kale saasay yidhaahdeen iyaguna wuxuu yidhi nawowi waqadamnaa waxaan ka soo hormarnay noon horay uga sheegnay can ilmaawardiyi annahu maawardi naqala inuu soo raray alijmaaca ijmaac fiihi xukunkaas ooba uu yidhi maawardi madaahibtoo dhan iyo culummadoo dhan waa ku ijmaaceen dawaaf gadaalkiisa sacyigu ansaxa sacyiga haddaan dawaaf ka horeyn ma ansaxaya waa baai wa huwa inuusan ansaxayn wa huwa cadamu ia wa huwa cadamu sixati sacyi ilaa bacda dawaaf wa huwa inuusan sacyigu ansaxayn dawaaf gadaalkiis meelaan ahayn madhabu maalik waa madhabka imaamu maalik wa abi xaniifa waa madhabka abi xaniifa wa axmeda waa madhabka axmed ibnu xambal wa xakaa wuxuu ka sheegay ibnu lmundir can cadaa oo taabici ah iyo wa bacdi ahlilxadiid ahlulxadiidka gobol ka mida wuxuu ka sheegay annahu sacyi aan dawaaf ka horayn yasixu waa ansaxaa ay labadaasu yidhaahdeen ah, qaar ay yidhahdeen waa ansaxaa waa iyo bacdu ahlilxadiid dad uu ku sheego uusan magacaabin qowlkaas waxay ka sheegeen asxaabuna culummadeena shaaficiyadu can cadaa iyo wa daawuud labadaasay ka sheegeen cadaa iyo daawuud aaahiri culimmada diiday maxaa u daliil daliiluna annaga daliilkayaga aan u daliishayno anna nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam sacaa wuu saciyey bacda dawaafi dawaaf ka gadaal dawaaf gadaalkiisuu saciyey wa qaala wuxuuna nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam litaakuduu iga qaata canii aniga manaasikakum acmaashiina xajka iyo cumrada aniga iga qaato iiga dayda qofkii marka dawaafka ka hormariya sacyiga nabigii kuma dayan camalkaas kaasaa noogu daliila hadda wuxuu gelaa marka xadiid aada moodayso in laga qaadan karo sacyi dawaafka laga hormariyo inuu ansaxayo xadiidkaas culummadu waxay uga jawaabeen waa uu ku dheeraana marka si aad u dheero cad ayuu uga jawaabaa xadiis aada moodo in laga fahmayo in dawaaf ayadoon la samayn sacyi la samayn karo oo sacyigu horey karo marka xadiidkaasna jawaabtiisu waxay noqon doontaa dawaafka waxaan idhi xajka waa labo dawaafu اlquduum iyo dawaafu lifaada awaafuquduu marka koowaad qofku xajka soo xirto isagoon weli carafo tegin xajaana u xihan umro uma xirna markuu kacbada yimaado waxaa sunaa inuu dawaafo dawaafkaas marka waa dawaaf dawaafna waxaa la dawaafaa maalinka tobnaad markii maalinka sagaalaad carafo la istaago habeenka tobnaad musdelifo lagu hoydo maalinka tobnaad oo jamratulcaqaba saaka lasoo tuurtay kadibaa la sameeya dawaaflifaada sida badan xujaydu marka dawaafu ifaadahaas gadaalkiisa ayay sameeyaan sacyiga saasay yaqaaneen laakiin waxaa bannaan marka koobaadoo qofku yimid haduu xaj kaliya u xiran yahay markuu dawaafo inuu sacyigii hormarsado a u banaan xadiidka marka soo socda sacyiga uu sheegi doono dawaafka ka horeeya dawaafkuu ka horeeya waa dawaaful ifaadihii laakiin dawaafulquduumkiyaa ka sii horeeyey marka bacda dawaafilquduumu sacyiga sameeyey saxaabigaasu ah, dawaafka uu dhihi doono anoo weli dawaaf inaan saciyey waa dawaafulifaadaha maalinka tobnaad laakiin goormuu dawaafay goormuu sacyiga sameeyey dawaafulquduumka gadaalkiisii saasaa lagu jawaabi doonaa wuxuu ku yidhi wa anaa xadiiu bni shariik ibnu shariik xadiidkiisa asaxaabiy oo saxaabiga ah usaama tabna shariigaa la yidhaahdae isagaa noo imaan doonee radia allaahu canhu ilaa raadiha ah ka noqdee qaala wuxuu yidhi kharajtu waa baxay maca rasuulillaah rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam xaajan xaalo aan ahayn mid xaaji ah anoo xaajiyahan rasuulka raacay fa kaanuu waxay ahaayeen dadka xujayda ya'tuunahu kuwa rasuulka u yimaad fa kaanuu waxay ahaayeen dadka xujayda ah ya'tuunahu kuwa rasuulka u yimaad fa min qaa'ilin waxaa ka mid aha dadka fa min qaa'ilin mid yidhaahda yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow sacaytu sacyigiiyaan sameeyey qabla an aduufa intaanan dawaafin saasuu leeyahy marka dawaafka uu leeyahay ma aanan dawaafin waa dawaafu ifaadihii laakiin markaas ka hor uu dawaafulquduum dawaafo dhib malen halkaas waa la geli karaa sacyiga ow aqartu diban u dhigay waa mid kale su-aashiisa ow aqartu dibaan u dhigay shay-an shay ow qadamtu waa hormariyey shay-an shay su-aalo kala duwan way fa kaana nabigu wuxuu ah yaquulu mid yidhaahdaa laa xaraja dhib male wax dembiya male ilaa calaa rajulin qof korkiis unbaa dembi ahaaday iqtarada gaaray min cirdi rajulin qof sharaftiis qofkoo muslimin muslim ah walxaal na gaadhay huwa daalimun mid gardaran uu yahay fadaalika qofkaasu alladii waa qofka halagka halaagsamay oo waxrija dembaabay maya maya adinka dhib ma leh dembi ma leh waxa dembi leh oo halaagsamay waa qof muslima qof xantay qofka la dhihi karo waa halaagsamay ilaa halaag ka daran naar ma jirto qofka la dhihi karo waa halaagsamay musiiba ku dhacday dembi ayaa dusha ka saaran waa qof muslim ah oo aan aadan waxba kaa bi'in inaad xamato kaasaa la dhihi kara laakiin camalkaanaan hormariye kanaan dib u dhigay dhib male saasaa nabigu ku dhahaya xantuna waa min kabaa'iri dunuub dunuubta kuwa waaweyn ay ka mid ee culummadu ku ijmaaceen inay kabiira tahay kabiire inay tahay sida imaamulqurdubi uu soo raray so uma jeedid waana waxa naartaba afka dadka u geliyaba afgembi waxa naarta dadka loogu guro ayay ugu horaydaaba nabigu marka wuxuu lahaa laa xaraja dhib male leh ilaa calaa rajulin ilaa calaa rajulin qof un korkiis baa dembi ahaaday iqtarada oo gaaray ey naala wey iqtarada min alqardiga laga keena qardigu waa qaci xan ayuu carabkiisuu ku jaray qof muslim ah ku jaray qof muslima hilibkiisu cunay hilibkiis ayuu cunay waana arinta nabigu ku tilmaamay sal اlahu calayh wasalam inta ribaa abwaabta ribada baabka ugu dembiga yar wuxuu la mid yahay nin hooyadiis ka sinaystay abwaabta ribada baabka ugu dembiga yar nin hooyadiis ka sinaystu la dembiey baabka inta riba ugu dembiga weyna waa qof muslima wax laga sheego kii hooyadiis ka sinaysa waa ka dembi weyn qofka dadka xamanaya waa ka daran waa ka daran isagaa rib oo dhan waa darajada ugu sarayda meesha ugu sarayda ribada waa qof muslimood xamato laa xaraja dhib ma leh ilaa calaa rajulin qof korkiis unbaa dembi ahaaday iqtarada gaaray min cirdi muslimin qof muslima sharaftiis muslim ah, min cirdi rajulin qof sharaftiis qofkoo muslimin muslim ah walxaalna gaaray huwa asagu daalimun uu gardarayn ee maray u bannaan tahay xantu aa jirta oo waa maxay maalan qofku waa muslim waxbuu kaa bi'iyey waxaad uga dacwoonaysaa cid aad isleedahay waa kaa qaban war waxaas uga bi'iyey waxaas uga bi'iyena waa xan ilaa la yidhaha qofku wuxuu yahay in laga sheego xan waxaa la yidhaha qofka waxa uu yahay inaad ka sheegto oo uu dhibsanayo xantu waa intaas dikruka akhaaka bimaa yakrah uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam dad juhalaa jiro markaad tiraa war qofka xaman uu le hortiisaan ka sheegaya haddaad hortiis ka sheegta kasii dartay maadaa wax qabta yaa ku yidhi hortiisa ka sheeg dikruka akhaaka bimaa yakrah wey xantu soo maaha marka haddii uu wax xooluu kaa dhacay waxbuu kaa haleeyey waa ku dulmiyey qof aad isleeda waa kaa qaban karaad uga dacwoone waxaa leeda qofkaas dhibkaasu ii geysta waa xan waana ku banaanta xayl xaqaagiyaad ku gaari waa xan laakiin waa kuu banaanta markaas laakiin wax aan banaanayn sidoo kale qofku hadduu isagu la jahrayo xumaanta maba qarsaa dariiquu ku samaynaa meelaha dadka dhexdooda iskaga samaynaa xan maaha maalan waa qayilaa dadka hortooda ku qayilaa biibtooyinku ku cunaqaadka ma qarsado hadduu qarsado waa qayila inaad tidha waa dembi dukarsado shaqo kumidid ka leh laakiin dadka hortoodu ku cunaaba qaadka waa qayilahaa tii qofkan ku dambaabi mayd qofka l ama isbaara meeshaan u taalla markaasaa tidhi heel isbaara u taalla ma ku dambaabay maxaa yal asagiian qarsayn ama sigaarkiiba dadka hortooda ku cabaaba iyadoo loo jeedo markaasaa tidhi sigaar ii cab weeye ku dambaabi mayd dembiga qofka uu asagu la jahraayo dembi maaha inaan la sheega ilaa asaganba qarsayn mogta wixii la diidana waxay ahayd ceeb qofku qarsoon inaad sheegto ah, ceeb qofku leeyahay oo qarsoon inaad sheegto ah, gabadhii waa ma xijaabna ayadoo dul bannaanahay iska maro caariyaada heblaayo waa caariyaadaa tiri dami ma ilaa iyadaanba qarsaynba iyadaaba dariiqa la marayse soo ma jeedin laakiin qofka dembiga uu sameeyo uu qarsado ma sheegi karti allaahuma hal qofaa ayadana qof munkarka ka celi kara oo islada waa ka celi kara aad u sheegi war qofkan xumaantaasu haya ha laga celi ah, qof xumaanta ka celinaya ood isleedahay munkarku ka suulina waa u sheegi karta soo ma jeedo marka xan waxa naar afka dadka u geliyey ahaa farawaahu xadiidka abu daawuud aa wariya biisnaadin صaxiix kullu rijaali ruwaadiisoo dhan rijaalu صaxiix wey ilaa usaama tabna shariik usaamata ibnu shariik maahane asaxaabiya oo saxaabiga ah dee saxaabina nabad weeye mar haddiiba la yidhi waa saxaabi dhammaan waa cuduul saxaabada wa haada alxadiidu xadiidkan oo sheegaya qof sacyi sameeyey inuu tuusan dawaafin wa haada alxadiidu xadiidkan maxmuulun waxaa lagu xambaaraa calaa maa macnihi xamalahu uu ku xambaaray alkhadaabiyu abu sulaymaan alkhadaabi oo ku sharxay abu dawuudka macaalimu sunan macnihii uu ku xambaaraa lagu xambaaraa iyo wakayruhu abu sulaymaan alkhadaabi kayrkiisba wa huwa macnahaas ana qowlahu qowlkiisa uu yidhi sacaytu sacyigiiyaan sameeyey qabla an aduufa intaanan dawaafin ey sacaytu sacyiga waxaan sameeyey bacda dawaafi اlquduum dawaafulquduum gadaalkiisaan sameeyey wa qabla dawaafi اlifaada dawaafu ifaadana ka horaan sameeyey marka dawaafulquduum ka gadaal hadduu sameeye waa ansaca saasaa lagu xambaaraa intaa waa dhammaaday warkii nawowi wuxuu yidhi saalix fawsaan qaala shaykhunaa sheekeenni wuxuu yidhi asheekh moxamed ulamiin ashinqidiyu raximahu llah fii tafsiirihi adwaa lbayaan calaa iidaaxi lqur'aani bilqur'aan kitaabkiisa tafsiirka ahay qiimaha badan ee la yidhaha iidaaxu lqur'aan adwaa bayaan fii iidaaxi qur'aan bilqur'aan a la yidhaahdaa wuxuu yidhi iclam ogow ana jumhuura ahlilcilmi culummada badankoodu calaa ana sacya sacyiga iclam ogow ana jumhuura ahlilcilmi ahlulcilmiga badankoodu haabituuna waa kuwa ku sugan calaa ana sacya sacyigu laa yasixu inuusan ansaxayn ilaa bacda dawaafin dawaaf gadaalkiis maahane falow sacaa qofku sacyiga hadduu sameeyo qabla dawaafi dawaafka ka hor lam yasixa ma ansaxaayo sacyuhu sacyigiisu cinda aljumhuuri culummada agtooda culummada badankooda agtooda cinda aljumhuuri culummada badankooda agtooda wa minhum culummadaas waxaa ka mid a ala'imatu alarbaca imaamyaalka afarta abu xaniifa maalik shaafici iyo axmed wanaqala wuxuu soo raray almaawardiyu iyo waqayruhu qayrkiis alijmaaca in lagu ijmaacay calayhi xukunkaas laakiin khilaafaa jira aan badnayn uma markaas kadib uu naqala soo raray shinqiidi uma naqala shinqiidi wuxuu soo raray kalaama nawowiyi imaam nawowi hadalkiisi alladii hadalkii marana soo maray qariiban mar dhow iyo wa jawaabahu jawaabtii nawowi waa hadalka hadda aan soo dhammaynay oo uu ka jawaabay imam nawowi can xadiii bni shariik xadiikii usama ibnu shariik uma qaala wuxuu yidhi shinqiidi shinqiidiya dhaha adwaa bayaan fi iidaaxi qur'aani biqur'aan uma qaala shinqiidi wuxuu yidhi faqowluhu saxaabiga qowlkiisa ou yidhi qabla an aduufa intaana dawaafin yacni wuxuu ula jeedaa dawaafa alifaada intaana dawaaful ifaado samaynaan sacyiga sameeyey laakiin dawaaf kalea ka horreeyey intaana dawaafal ifaada samayn alladii dawaaful ifaadaha huwa asagu rugnun rugni ah marka kaliya wuxuu sheegay dawaaful ifaadaha in sacyigu ka horreeyey wuxuu ku yidhi walaa yunaafii diidi maa daalika arrinkaas annahu saxaabigaasu sacaa inuu sacyiga sameeyey bacda dawaafi lquduum dawaafulquduum gadaalkiis alladii dawaafulquduumka huwa asagu laysa birugnin aan rugniga ahayn ah, dawaafulquduumkii inuunta marka hore sameeyey sacyiga ku xijiyey ma diidanay arintu kaliya wuxuu caddeeyey dawaaful ifaadaha iyo sacyiga in sacyigu horreeyey laakiin ma dhihin dawaafkii oo dhan dhammaantiis sacyigaa ka horreeyey ma dhihin intaa waa dhammaaday warkii shinqiidi wa qaala wuxuu ihi tabacu wuxuu raacsan yahay liawaafi awaafka sacyigu dawaafku raacsan yahay laa yasixu ma ansaxayo sacyigu ilaa an yataqadamahu inuu ka hormaro maahane dawaafun dawaaf in dawaaf ka horeeya maahane sacyigu ma ansaxayo fa in sacaa qofku hadduu qablahu dawaafka ka hor lam yasixa ma ansaxayo wa bidaalika xukunkaas inuusan ansaxayn qaala waxaa yidhi maalik imaam maalik washaaficiyu imaamu shaafici wa asxaabu ra'yi waa xanafiyada markaa de madhabkuna madhabka xanaabilada aho imaam axmed madhabkiisa asagaaba ka hadlay wa qaala cadaa cadaa oo taabiciya wuxuu hi yujziu yujziuhu waa ka gudaa wy waa ka gudaa sacyigaas waa ka ansaxaa wey wa can axmed waxaa laga wariyey axmed ibnu xambal yujziuhu waa ka gudayaa sacyigaasu dawaafka hadduu ka hormariyo in kaana qofku hadduu yahay naasiyan mid halmaansan wain kaana laakin hadduu yahay camdan kas lam yujzihu ma gudayo sacyuhu sacyigiisu ma ansaxayo sacyigaas hadduu camdi u sameeyo laakiin halmaan hadduu ku sameeyo waa ansaxa maxaa yeelay lianna nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam lamaa su'ila markii la weydiiyey cani taqdiimi hormarin wa taakhiiri dibdhigid fii xaali ljahli xaaladda qofku ka jaahilka yahay iyo wanisyaani xaaladda uu qofku halmaamo qaala nabigu wuxuu yidhi la xaraja dhib ma leh dembi ma leh uu yidhi wejka hore wejka hore waxay tahay ma ansaxayo hadaan dawaaf ka horreyn wejka hore waa midkaas wawejhul awali wejka hore ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam wax kale maahan sacaa sacyiga wuxuu sameeyey bacda dawaafi dawaafkiisii ka gadaal dawaafka markuu sameeyey kadib uu sacyiga sameeyey waqad qaala wuxuuna dadka ku yidhi nabigu litakhuduu iga qaata canii xaggayga manaasikakum acmaasha xajka iyo cumrada marka qaabkii u sameeyey qaabaan ahayn qofka u sameeya camalkiisu ma ansaxayo intaa waa dhammaaday warkii imaamu axmed iyo dhammaan hadalka ibnu qudaama intaha kalaamu ibnu qudaama dheh hadalka ibnu qudaama waa dhammaaday fa culima waxaa laga ogaaday mimaa hadalkii sabaqa soo hormaray ana alxadiia xadiidka alladii xadiidka istadalla uu deliishaday bihi xadiidka man qaala qofkii yidhi bisixati sacyi in sacyigu ansaxayo qabla dawaafi dawaafka ka hor laa dalaalata wax dalaalaa fiihi xadiiska inaysan ku sugnay hadalkii aan soo sheegnay nawowi hadalkii aan ka soo sheegnay shinqiidi kii ibnu qudaama imaamu axmed hadalladaas afartii madahbood iyo qayrkood laga sheegay waxaa nooga caddaaday xadiidka usaamata bna shariik inaan deliil ugu sugnay fa culima waxaa laga ogaaday mimaa hadalkii sabaqa soo hormaray ana alxadiida xadiidka alladii xadiidka istadalla bihi uu deliishaday man qofkii qaala yidhi bisixati sacyi sacyigu inuu ansaxaa qabla dawaafi dawaafka ka hor laa dalaalata wax tusid ah fiihi xadiidka kuma sugna لأnنhu xadiidka maxmuulu waa mid lagu xambaaraa calىa أxadi amrayni laba arin midkood laba arin midkoodaa lagu xambaaraa xadiiska ima أnhu xadiidku fii man qof inuu ka hadlaa sacaa sacyiyey qabla اifaada dawaafu ifaadaha ka hor wa kaana ahaana qofkaasu qad sacaa mid sacyiga sameeyey lilquduumi dawaafu اlquduumka oo markuu dawaafulquduumkii dawaafayuu sacyiga sameeyey fa yakuunu sacyu sacyigiisu wuxuu qofkaas noqonaa waaqican sacyi dhacay bacda dawaafin dawaaf ka gadaal dawaafkiisi oo quduumka gadaalkiisuu dhacay sacyigiisu wuxuu noqonaa dawaaf gadaalkiisa mid dhacay fa yakuunu sacyu sacyigiisu wuxuu noqonaa mid dhacay bada dawaafin dawaaf ka gadaal macnahaas xadiiska waa lagu xambaari karaa ow amase anow xadiidka maxmuulun waxaa lagu xambaaraa cala aljaahili qofka jaahilkaa oo aan kala garanayn sida loo kala hormariyo iyo wanaasi qofka halmaamay duunalcaamidi qofkii kas u sameeyey ka sokay wa inamaa wax kale maahanuu yidhi saalex fawsaan adaltu waa dheereeyey fii haadii lmas'alati mas'aladan liannahu shaamiye qad waxaa soo baxay alaana hadeer man dad yuftii jawaaba bijawaasi sacyi in sacyi bannaan yahay qabla dawaafi dawaafka ka hor la sacyiyo muطlaqan ayadoon la kala qaadayn qof jaahila ah, qof caalim ah qof caamid ah qof naasi ah wallaahu lmustacaan ilaahay baan kaalmo uga dalbayna inuu naga qabto dadka aan diinta aqoonta u lahayn oo iska jawaabaya masaa'ilka ilaahay baan uga dacwoonaynaa uu yidhi wallahu lmustacaan midaaba qoray risaalo laa xaraja iyadana uu ku magacaabay acmaashii xajkao dhan wuxuu ka dhigay saad rabto iska yeel laa xaraja uu ka dhigay kitaabka magaciisaba laa xaraj u dhax ifcal walaa xaraj marka kuwaasoo kale oo aan diinta aqoonta ulahayn amase hadday aqoon u leeyihiin aan ilaalayn ilaahay baan uga kaalma dalbaynaa inuu nooga kaalmeeyo tambiih low daafat ilmaratu haweenaydu hadday dawaafto dawaafkii xajka oo maalan rukniga ahaa hadday dawaafto amase dawaafkii cumrada oo rukniga ahaa hadday dawaafto wa bacda an intahad markay dhammaydoy ka soo jeesato ka gadaal mina dawaafi dawaafkii markay ka soo jeesato asaabaha hadduu ku dhaco alxaydu xayd sacyigii weli ma samayn dawaafkii markay dhammayday aa dhiiggii ku yimi fa innahaa gabadhaas fii haadihi alxaalati xaaladaas tascaa sacyigii waa samaynay bayna asafa waalmarwa sacyigii waa samayne lianna sacya sacyiga laa tushtaradu lahu looma shardiyo adahaaratu sacyiga asaga dahaaro looma shardiyo qaala ibnu qudaama wuxuu ku yidhi fi lmuqni akaru ahlicilmi ahlucilmiga inta ugu badan yarowna waxay aaminsan yihiin allaa tushtarada inaan loo shardin adahaaratu dahaarada lisacyi sacyiga bayna safa walmarwa safo iyo marwa dhexdooda orodka la ordaa ama socodka la soconaa inaan loo shardin dahaaro wa miman dad waxaa ka mida qaala yidhi daalika xukunkaas oo yidhi dahaaro looma shardiyo cadaa'a ka mida wa maaligaa ka mida wa shaaficiyaa ka mida wa abu hawra ka mida wa asxaabu ra'yi waxaa ka mida xanafiyada ilaa an qaala ilaa uu markii dambe yidhi ibnu qudaama labada dhibcood abu daawuuda wuxuu yidhi saaxibu sunan samictu waxaan maqlay axmeda axmed ibnu xambal yaquulu asagoo leh idaa daafat ilmar'atu haweenaydu hadday dawaafto bilbeyti kacbada uma xaadad kadibna dhiiggii caadadu u yimaado sacad sacyiga waa samaynee bayna safa walmarwa sacad way soconaysaa bayna safa walmarwa uma nafarad kadibna way iska baxe waa safre waddankeedii aadee wa ruwiya waxaa laga wariyey can caaishata wa ummi salama annahumaa labadooduba qaalataa inay yidhaahdeen idaa daafat ilmaratu haweenaydu hadday dawaafto bilmarati idaa daafat ilmaratu haweenaydu hadday dawaafto bilbeyti kacbada oo wasallad ay tukato ragcatayna laba ragco uma xaadad kadibna dhiiggii caadadu ku yimaado faltaduf ha orod ha dawaafto bayna safa walmarwa faltaduf ha dawaafto bisafa walmarwati safa iyo marwa ha dawaafto socodka u dhexeeya weeye dawaaf waa lagu magacaabaa safa iyo marwa dhexdooda ha dawaafto rawaahu aran ayaa wariyey intaa waa dhammaaday warkii ibnu qudaam yajuusu waxaa u bannaan linnisaa'i dumarka an yanfirna inay tagaan maca dacafati dadka tabarta daran la jirkooda min almusdelifati ay ka tagaan bacda kaybuubati اlqamar dayaxa markuu dhaco ka gadaal maalinta sagaalaad marka carafo la istaago qoraxdu ilaa ay dhacdo lagama soo tago sida saxdaa markay qoraxdu kuugu dhacdo carafo ayaa laga soo dhaqaaqa carafo musdelifaa la soo aada habeenka in lagu hoydaa waajiba habeenka tobnaad maqribkaa lagu tukada maqribka inta dib loo dhigo maalinkaas carafo laguma tukado maqribka waa la ta'khiiriyaa caawa markaad musdelifo tagto aa maqribkii galabta iyo ceshaha laysku jamciyaa habeenkaasna xujayda halkaasa waajibkua ah inay ku hoydaan marka bishu dhacdo bil tobana waxay dhacayda waa dareemi kartaa bil tobanuhu waxay dhacayda aakiruleyl bisha tobanka habeenka bishu waa toban bisha tobankaahu markay dhacdo waxa u banaan dhammaan waxa tabarta yar inay dhaqaajiyaan oo caruurtii dadkii duqowda ahaa dhammaan dumarka dadka duqowda wada waa inay dhaqaajiyaan intaas dadka xataa xoog laho duqaydo ilaa duqowdu ma tegi karaan ayaga waa in gacanta la haya waa inay tagaan maxay samaynayaan minay aadayaan intan xujaydaanu soo butaa inoon hirkaanu imaan ay dhagxiisii tuuranayaan kadibay ka tegayaan dawaafkoodiiyo aadayaan laakiin dadka xoogga leh ducafadana aan webin aan wadin waxaa laga rabaa waagu inuu ugu beriyo waajibay ku waa waagu inuu ugu beriyo waagu markuu beriyo salaada subax waa inay musdelifada ku tukadaan waa inay halkaas aayaddii qur-aan ku camal falaan fadkurullaaha cinda almashcari alxaraam ilaahay ku xusa musdelifo agteeda mashcaruxaraam waa musdelifa halkaas waa inay duca dheer ku ducaystaan markay salaada subax tukadaan markaas intaan qoraxdu soo bixin ay dhaqaaqaan marka dumarka ayaga dadka tabarta yar ku jiraan waa iska sii tegi karaan yajuusu waxaa u bannaan linnisaa'i dumarka an yanfirna inay baxaan maca dacafati dadka tabarta yar la jirkooda min musdelifa ay ka baxaan bacda khaybuubati alqamar dayaxa dhicidiisa ka gadaal wa yarmiina inay tuurtaan jamrat alcaqaba cinda alwusuuli markay gaaraan markay gaaraan wuxuu carabka ugu adkaynaa culimmada gobol ay yidhaahdeen waa sii horumarayaan laakiin dhagax ma tuuro karaan ilaa qoraxdu soo baxdo ee xay faa'iidayaan haddii laydhaa sii hormara ee hirku ku yimaada lagu tumana faa'iidadii dhammyadoo horumarintu meesha waa ka baxay haddii laydhaa ma tuura kartaan ah, ee faa'iidadu waxay ahayd intaan lagu imaan inay tuurtaan saasay faa'iidadu ahayd wayarmiina waa tuuranayaan jamrat alcaqaba cinda alwusuuli gaaridda agteeda ilaa minan ay maxay u sii hormarayaan u tuuranayaan khawfan liajli khawfin cabsi looga cabsanaa calayhim dadka tabarta yar min azaxmati cidhiiriga qaala muwafaq ibnu qudaama wuxuu ku yidhi fi lmuqni walaa ba'sa dhib ma leh bitaqdiimi dacafa dadka tabarta yar in la sii hormariyo iyo wanisaai dumarka dhammaan wuxuu yidhi muwafaq almuwafaq ibnu qudaama filmuqni wuxuu ku yidhi walaa ba'sa dhib ma leh bitaqdiimi dacafati dadka tabarta yar in lasii hormariyo wanisaa iyo dumarka oo wa miman dad wa miman dad waxaa ka mida dheh wa miman dad waxaa ka mid ah kaana ahaa yuqadimu mid hormariya dacafata ahlihi eelkiisa kuwa tabarta yar cabdiraxmaan ibni cawf wa caaisha ayaa ka mid ah oo dhihi jiray sii socda sii socda cabdiraxmaan ibni cawf wa miman dad waxaa ka mida kaana ahaa yuqadimu mid hormariya dacafata ahlihi eelkiisa kuwa tabartayar cabdiraxmaan ibnu cawf wa caaishatu wa bihi in dadka tabarta yar lasii hormariyo waxaa yidhi waxaa yidhi wa bihi in dadka lasii hormariyo qaala waxaa yidhi cadaa wahawriyu sufyaanu thawri washaaficiyu wa abu thawr wa walaa naclamu kuma ogin fiihi xukunkaas mukhaalifan hal culummaahoo diiday oo yidhi lama sii hormari karo mideeda kale waliana fiihi fi taqdiimi horumarinta waxaa ku sugan rifqan dhimrin bihim ayaga loo dhimriyo in ayaga loo turo loo naxariisto waliana fiihi fi taqdiimi horumarinta waxaa ku sugan rifqan dhimrin bihim ayaga loo dhimriyo wa dafcan difaacid limashaqati zixaani zaxmadda dhibaatadeeda laga difaaco wadafcan difaacid limashaqati zixaami zaxmadda dhibaatadeeda laga difaaco canhum dadka ducafadaa waxaa kaloo ku sugan waqtidaaan ku dayo waqtidaa'an ku dayasho bificli nebiyihim dadka muslimiinta nebigoodii ficilkiisi lagu daydo asagaa hormariyey nabigu ducafada asagaa nabigu hormariyey iyo waqti daaan ku dayasho bificli nebiyihim dadkaa nebigoodii ficilkiisii lagu daydo sal اllahu calيه wasalam intaa waa dhammaaday warkii ibnu qudaam wa qaala alimaamu shawkaniy wuxu uhi raximah اllah waladilatu adiladu tadullu waxay tusee calaa ana waqta ramyi waqtiga jamratulcaqaba la tuuro karaa calaa ana waqta ramyi waqtiga jamratulcaqaba la tuuro karo waa maalinka tobnaad ma ahan maalmaha dambe oo koob toban labiyo toban saddexiyo toban maahan kuwaas waxaa la tuurtaa bacda zawaal duhurkii kadibaa la tuurtaa ee maalinka tobnaad bisaa laga hadlaa halkan wa qaala imaamu shawkani wuxuuhi raximahullah waladilatu adiladu tadullu waxay tusee calaa anna waqta rami waqtiga oo la tuuranaya jamratulcaqaba maalinka tobnaad bacda duluuci shamsi qoraxda soo bixideeda ka gadaal inay tahay liman qof liman qofkii kaana ahaaday laa ruqsata lahu inaan ruqsa u sugnayn qofkii aan ruqsa lahayn waa saas qofkii aan ruqsa lahayn waa sidaas weey waman qofkii kaana lahu ruqsatun ay ruqsa u sugnaato kan nisaa'i sida dumarka iyo wa waqayrihinna dumarka qayrkooda min adacafati dadka tabarta yar ah odayaasha gaboobay caruurta jaasa waa u bannaan yahay tuurashadu qabla daalika qorax soo bixidda ka hor qabla daalika waqtigaas ka hor waqtiga qorax soo bixidda ka hor waa u bannaayay inay sii tuurtaan intaa waa dhammaaday warkii showkaani wa qaala alimaam nawowi wuxuu uhi raximahullah qaala shaaficiyu wuxuu yidhi iyo walasxaabu asxaabta shaafici assunnatu sunnadu waxay tahay dariiqadii nabiga waxay tahay taqdiimu ducafaa kuwa tabarta yar in lasii hormariyo kuwa tabarta oo min annisaai dumarka ah wa kayrihina iyo qayrkood qabla uluuci lfajri fajarku intuusan dhalan qabla uluuci alfajri fajarka dhalashadiisa ka hor bacda nisfi leyl habeenka kala barkiisa kadib ah, kala barka waa in la dhaafaa oo la joogaa musdelifa bacda nisfi leyli habeenka kala barkiisa kadib ala hormarinaa liyarmuu inay tuurtaan liyarmuu inay tuurtaan jamrat alcaqaba qabla zaxmati اnnaasi dadka cidhiirigooda ka hor uma dakara imaam nawowi wuxuu sheegay alaxaadiia axaadiita axaadiista adaalata tusay calaa daalika xukunkaas almar'atu tuqasiru min ra'siha gabadha xaajiyadda ah ama cumraysanayda axkaamta ay ragga ku khilaafsan tahay waxaa ka mid ah ninka tinta inuu gaabsana u gaabsada waa u bannaanta inuu xihaana waa u bannaanta waxaana u fadli badan inuu xiiro ninka markuu xajina iyo markuu cumraysana inuu tinta xiraa waa u bannaanta inuu gaabsadaana waa u bannaan tahay waxaana u fadli badan inuu xiiro nabigu wuxuu idhi allahuma arxamil muxalliqiina ilaah u naxariiso ragga markay xajinayaan ama cumraysanayaan tintooda xiira markaasaa saxaabada gobolka midool meesha joogay aa yidhi walmuqasiriina rasuulka alla kuwa gaabsadana ducada ku dar markaasaa nabigu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahu kuwa xiirta u naxariiso markaasay yidhahdeen walmuqasiriina ya rasuul rasuulka allow ducada ku dar kuwa gaabsadana markaasuu nabigu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahay ow kuwa xiirta ilahu kuwaas u naxariiso markaasay yidhahen walmuqasiriina ya rasuul rasuulka allow kuwa gaabsadana maa ku darti kaas walmuqasin ayagana allah unaxariisto marka waa banaan yaho haddee looma duceeyo qof wax aan banaanayn sameeyey qur-aankuna waa sheegaya in la gaabiyo in la xiro muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriina labadua waa banaanta laakiin shaki ma leh waxaa fadli badan ragga inay xirtaan laakiin dumarka xiirasho ma u banaana iska da inay waajib ku tahay iska maxaa waa foolxumo gabadha tinteedu quruxdeedii wey ah, waa quruxdeedii dhameed marka waa foolxumayn in laydha gabadha isxiir marka ayaga dushooda ma ahan xiidhidee gaabsasha laga rabaa gabadha xaajiyadda ama muctamiradda cumraysayda tinta waxay ka jareen farta xidhinta ugu horayda qadar le ay dhammaan ka jareen waxaan kaloo la ogolayn qaabka qaar badan ay sameeyaan waana arrin musiibo ah markay xajinayeen maqasayba meelahan ka sii gadanayaan markay dawaafayaanba faraqu ugu jiraa mar alla markay sacyiga dhammeeyaan ayagoo masjidka ku jira oo barta buurta marwe kor taagan ay saarta u soo qabato ay wax yar jareen meesha iskaga tuura masjid dheiisa aana ka tegin waxa meesha masjid dhex tin yaalla maantana waa laxaaqa waa dhigaya saastaad u fiirido ma dhici karto inaadan arag mid goynaya tin mar kastood maraydo halkan nin iyo xaaskiisa iskugu jara halkan laba kale iskugu jare halkan laba kale iskugu jare halkan mida asagu iskaga jarana hadda masaajid gudihiis marka isagu la ihaha bartiisu ku tukaa tintiisu ku sujuuda masjidkii xaramka oo kacbadu ku dhex tiilay bal banu aadan cajaa'ibtiisa fiiriya iyo dhibkiisa waa la qayliyaa waa la qayliyaa microfonada waraha masaajidka ha hadlaynina war masaajidka nadaafadiisa ilaaliya war xaaji o ilaahay ka ba waxaas xaaji ma yaqaan waxaas xaaji ma yaqaan ha xaaji macnaha kuwa qaar kamidaan kaalen ma wada ahan saase qaaraan haddi marka mar kasta waa ku arka marka fiiri meeshaas meeqa dhib qaradaa ku jira horta sideeda shayga haddii lagu yidhaahdo samee luqadu haddaysan xadeen sharciguna xadeen curfigaa lagu fiiriya hadda haddii aad tidhaahdo tintan soo jarana ama tintan soo xiraa maxaa la fahmaa in tintoo dhan aad aada wada gaabido ama aad wada xiirto soo maaha hal laba tin ama saddex tin haddaad meeshan ka goydo ma la yidhaha soo jarta lama yidhaahdo lama yidhaahdo qaar kale waxa weeyaan hadda ujeeddo kaluba kaleeyaho markuu xajka aado afartan qof inuu ka cumreeyuu rabaa afartan qof sakiinu qaadaa intuu xira wuxuu leey kaas waa aniga meeshaan yala wuxuu tegaaya tanciim waa soo xihana intuu waxyar xiira haddana wuxuu leey intaasna aabban u niyeysta waa tega haddana meeshuu ka soo xihana meeshaan wax yar xiira wuxuu le hooyo waa tegaa meeshuu ka soo xihana intuu waxyar xiira ayeeyo habaryar madaxaasu afartan qof u qayba ama ah. waxaas marka waa fasaad waaye maahan cibaado sharciga lagu yaqaana maaha wax nabigii laga soo gaaray maaha wax saxaabadii laga soo gaarayna maaha marka labaadna masjidkiiu hallayna marka waxaas lama ogole waxaa la rabaa gabadha masjid dhexdiis tin looguma jaro waa qalad see madaxeeda loogu banayna masjid dhexdiis waxa weeyaan haddii maxramkeedii aa la socdo gabarh xajinayda dee maba xaji karto gabaraan maxram la socon ama gabarh kalaa u jara ama maxramkeeda u jara gurigeeda iyo hoteelka ay markay tagaan qol cidlaahon cidna joogin ayaga maan ama maxramkeeda ama gabdhaha la xajinaya aajaratinta saddex qaybaa laga dhigaa saddex qayba inta layskugu qabto aafooda maqaska inta saas layskugu qabto aafooda waxaa laga jaraa fartaas xibinta ugu korayda fartaada far kastaaba waa saddex xibnood marka farta waa saddex xibnood xibinta ugu koraydaa laga jaraa qadar le marka saddex haddii saddex qaybootintii laga dhigo qayb fooda layskugu keene fooda ugu koraydaha laga jara farta foodeed qaybna geeskan midigta iskugu keen fooda waxaad ka jartaa farta xidhinteeda qaybta kalena dhinaca bidixdaa iskugu keene fooda waxaad ka jartaa farta xidhinteeda khalaas tintii o dhan waa la la jarayna wax weyn maaha oo gabadha tinteedii gaabinaya maaha saasaa laga rabaa almaratu haweenaydu tuqasiru waa gaabinee min ra'siha madaxeeda lilxaji xajka daraaddiis iyo walcumrati cumrada daraaddeed min ru'uusi shacri ra'sihaa madaxeeda tintiisa foobaheeday gaabineen min ru'uusi shacri ra'sihaa madaxeeda tintiisa foodihiisay gaabineen qadra anmunatin farta xibinteeda qadar leeh farta xibinteeda anmunadu fartaas xibinta ugu korayda waa laa yajuusu uma bannaana lahaa haweenayda alxalqu inay tinteeda xiirtaa uma bannaana walanmulatu anmulada maxaa la ydhaha anmula ra'sul usbuci waa farta madaxiisa farta foodeeda wey fooda ugu korayda min almifsali kalagoyska laga bilaabo alacla ee sareeya fartaada meeqo kalagoysay leedahay saddex midka ugu koreeya ka bilow kan ugu koreeya intaas oo kalaa laga jaraa tinta foodeeda foodeeda qaala ibnu qudaama wuxuu ku yidhi walmashruucu shayga la jideeyo lilmar'ati haweenayda loo jideeyo attaqsiiru waa gaabin duuna alxalqi xidhidda ka sokay inay gaabido wey inay xirto maaha laa khilaafa wax khilaafana fii daalika xukunkaas kuma jiro ma jiro culummada gabar le ha isxirto qaala ibnulmundir wuxuu yidhi ajmaca waxaa ku ijmaacay calaa haadaa xukunkaas ahlulcilmiga ku ijmaaceen wadaalika xukunkaasu haabitun waa sugnaaday wadaalika xukunkaas haabitun waa sugnaaday lianna alxalqa xiirid fii xaqihina dumarka xaqooda muhlatun waa foolxumayn haddii la yidhaha hays xidheen waa foolxumayn waqad waqad rawaa wuxuu wariyey ibnu cabbaas qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa cala nisaa'i dumarka korkooda ma ahaanin xalqun xiirid inamaa cala nisaai dumarka dushooda waxaa ahaaday ataksiiru gaabin abu daawuuda wariyey wa can caliyi waxaa laga wariyay qaala wuxuu hi nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu calayh wasalam an taxliqa almar'atu haweenaydu inay xirto ra'sa madaxeeda tirmidi ayaa wariyey wa kaana axmedu imaam axmed wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda tuqasiru gabadhu waa gaabine min kulli qarnin gees kastaba saddex gees ha ka dhigto tintii qayb fooda hore ha iskugu keento qaybna midig qaybna bidix geeskiiba wax yar oo fooda hay ka jare wa kaana axmed wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda tuqasiru gabadhu waa gaabine min kulli qarnin gees kastaba qadra alanmura farta foodeeda qadar le-eg wahuwa qowlkaas qowl bnu cumar waa qowlkii cabdulaahi bni cumar wshaaficiy waa qowlkii shaafici waisxaaqa waisxaaq ibnu rahwey qowlkiisii wa abi thawr waa qowlkiisii wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay axmed ibnu xambal su'ila iyadoo la weydiiyey can ilmar'ati haweenayda tuqasiru tuqasiru magaabine min kulli raasiha madaxeeda dhammaan magaabine fasixal meelay wax yar ka jare min kulli min kulli raasiha madaxeedoo dhan ma gaabine qaala axmed wuxuu hi nacam haa tajmacu shacrahaa tinteeda waxay iskugu keenee ilaa muqadami ra'sihaa madaxa foodiis madaxa meesha ugu soo horayday tinteeda iskugu keeneen uma ta'khudu waxay ka qaadeen min atraafi shacrihaa tinteeda foodaheeda qadra anmuratin farta foodeeda qadar leh ay tinta foodeeda ka qaadeen intaa waa dhammaaday warkii ibnu qudaam qaala imaam nawowi wuxuu uhi raximahullah ajmaca alculamaa culummadu waxay ku ijmaaceen calaa annahu shaaniye laa tu'maru lmar'atu haweenayda inaan la amrayn bilxalqi inay tinteeda xiirto bal iska badaaya wadiifatuhaa gabadha shaqadeeda bal iska badaaya wadiifatuhaa gabadha shaqadeedu attaqsiiru waa inay gaabido min ra'siha madaxeeda liannahu xiidriddu bidcatu waaba bidcaba gobara madaxa xirane waa bidco fii xaqihina dumarka xaqooda waa bidco wa fiihi waxaana ku sugan muhlatun foolxumayna ku sugan foolxumaynaa ku sugan almarad mulada waa laha qofka la googooyaa la ihah waa googooyn gabarh madaxeedii la xiiray everyone almaratu lxaa'idu idaa ramad jamrat alcaqaba almaratu haweenayda haweenayda alxaa'idu caadada qabta idaa ramad markay tuurato jamratalcaqaba wa qasarad ay gaabsato min ra'siha madaxeeda fa innahaa gabadhaasu taxillu way xalaal noqoneen min ixraamihaa ixraamkeedu waa ka xalaal noqone qofku markuu xaj xirto ama cumro xirto sagaal shay oo awal xalaal u aheedaa xaaraan ka noqoto waxaa ka mida maalan wax carfaaya markuu xirto kadib ma marsan karo waxaa ka mida tintiisi ma jari karo waxaa ka mida cidiyihii ma jari karo waxaa ka mida gabadhii indhashareer ma xidhan karto iyo qufaasayn ninkii madaxa ma dabooli karo waxaa ka mid ah ninkii iyo xaaskiisii xaaraanay kale yihiin waxaa ka guur oo dhan waa ka xaaran ma guursan karaan waxna ma guuri karaan dadka xajka u xihan yahi waxaa ka mida duurka ma dili karaan marka waxyaala sagaalaha xaaraan ka noqona marka qofku maalinka tobnaad laba shaqo uu sameeyo laba shaqo markuu sameeyo waxaa la yidhaha ataxallul اlwal xalaal noqoshadii horreyday waxaa xalaal u noqonaa dumar waxa ku saabsan maaha inta kale kaleo dhana xalaal u noqona jamratulcaqaba markuu qofku tuurto oo toddoba dhagax ku tuuro maalinka tobnaad tintana uu jarto ama xiirto khalaas waa xalaal noqday laakiin xalaal noqoshadaas xalaal noqoshadii koobaada la yidhaha hadduu dawaafulifaado sameeyo sacyigiina xalaal noqoshadii labaad wey wax kastoo awalba xajka ama cumrada xaaraan uga noqde xalaalay u noqdeen marka gabadhii waxaan soo ogaanay caadada qabtay ayadu dawaaf ma aadi karto maalinka tobnaad markay timaado jamratun caqaba waa tuurane tuntana waa jarane khalaas maxay xalaal noqoneen ataxallul alwal xalaal noqoshadii koobaad ay xalaal noqoneen ninkeedii waa ka xaaraan laakiin intii kale waa u xalaal wixii carfaya gurigeeda ku marsane tintii waaba iska jaratay waa taas waxawan cidiyaha iska jari karta indhashareerkeeday xidhane qufaasooyinkeeday xidhane ugaar hadda meesha lagumaba hayee hadday hadda duurka aaddo oy xaramka ka baxdo ugaar waa soo dila kartaa laakiin hadde ugaaru meesha ma joogto duurna lama aado marka xajka la joogo laakiin waa u xalaal un xukunkii waa isbedelay xukunkii waa u xalaal taasuu noo sheegay almaratu haweenayda alxaaidu caadada qabta idaa ramad markay tuurato jamrat alcaqaba waqasanad ay gaabsato min ra'sihaa fa inahaa taxilu waxay xalaal ka noqona min ixraamiha wayaxilu lahaa waxaa xalaal u ah maa shay wayaxilu waxaa xalaal u noqonaa lahaa gabadhaas maa shaygii kaana ahaa muxaraman mid laga xaaraantinimeeyey calayhaa korkeeda bilraami bisababilixraami xirashada xajka sababtiis wixii looga xaaraamtinimeeyey wixii xajka sababtiis looga xaaraamtinimeeyey dhammaan xalaalay u noqonayaan dhammaan xalaalay u noqonayaan ilaa ilaa laakine annahaa gabadhaas laa taxilu xalaal uma aha nin li sawji ninkeedii ilaa laakine oo kaasu dawaafu u baahan yahy dawaaf iyo sacyu u baahan yahay kaasu ilaa laakine annaha gabadhaasu laa taxilu xalaal uma ahan lisawji ninkeedii falaa yajuusu uma bannaana lahaa gabadhaas an tumakina inay isku dhiibto min nafsiha nafsadeeda inay ninkeeda u ogolaata waa ka xaaraan falaa yajuusu uma bannaana lahaa gabadhaas an tumakinahu ninkii inay makanido oo min nafsiha nafsadeeda inay makanido isku dhiibtaa xalaal uma ahan uma bannaana xataa taduufa ilaa ay dawaafto bilbeyti kacbada dawaafa alifaada dawaafulifaadihii ee hadda caadayba qabtaay see xalaal nin ugu noqona see xalaal ugu noqona waxay tahay gabadhii markay jamratulcaqaba tuurato tintana gaabsato taxallululawal ay xalaal noqotay soo maahan teendhadiiyay tegi teendhadii intay joogtaa dhiiggii ka dhammaa kara marka oo ay daahir noqotika qubaysan kartaa weli lama gaarin dawaaf soo ma ilaa ay dawaafto ninkii waa ka xaaraan wey meeshaas u dhaxaydo ay daahirna noqotay wey ee gabarh caado qabta ninkeeda marka horeba waa ka xaaraan inay isku dhiibto ilaa dawaafku wakti male mobta haddii maalan maalinkii tobnaad gabadhaanu daahir ma ahayn jamratulcaqabay tuuratay tinta waa gaabsatay waa xalaal noqotay teenaday iska tagtay maalinkii labaad waa maantii koob iyo tobnaaday tuuratay daahiray noqotay dawaafka markaas inay aadaa shardi maaha hadday rabto markay dhagax tuurku dhammaado laga guuro mina ay hadhow dawaafayd maba aadaydaba intii laakiin ay ka dawaafayd hadday rabto xataa toban maalinna dib usii dhigan karta iyadoo daahira intaas marka ay daahirka tahay dawaafkiina ka dhiman yahay ninkeeda waa ka xaaraan wey meesha laga hadlayo ka waran marka banu aadan waa qaldamahay qaladkaasu dhaco oo ninkeedii ay isku dhiibto ka waran fa in wadiaha haddee kollayba uun huteello iyo maahan haddee meeshaan hadeer oo xujaydu joogaan meel laysku damaaciyo horta madahan hadeer meel oo dhibaatada iyo rafaadka ka jira waxa weeyaan isku rarana oo teendhooyin lagu cabaysan yahoo waxa weeyaan cajaa'ibli waayo dhib laakiin ee dadku maalintii oo kale habeenkiiya meeshaan ay waajib tahay maalintii huteelladii aadi karaan dadku marka adugu si ay noqotaba xalaal uma ahan ilaa ay dawaafto wey hadday dhacdo marka inay isku ogolaato waana dembi neef ariga inay qashoy xaramka ku qasho masaakiinta xaramka sidana waajibay ku noqona laakiin xajkii ka burima laakiin laba qatarooday ku dhacdo fa in wadiica hadduu u galmoodo fii haadihi اlafnaa'i xaaladaas dhexdeeda fain wadiica hadduu u galmoodo fii haadihi اlafnaa'i xaaladaas dhexdeeda wajabad waxaa ku waajibayda calayhaa gabadha alfidyatu fidya ku waajibe maxay tahay fidyadii isagaa kuu sharaxaa wahiya fidyadii dabxu shaatin waa neef ariya in la qalo wahiya fidyadii dabxu shaatin waa neef ariya in la qalo fii makata makana lagu qalo maahan inaad gurigaaga ku qalo karto shaatadaasoo tuwasicuhaa gabadhu ay qaybinayso shaatadaasoo tuwasicuhaa gabadhu ay qaybinayso calaa masaakiini اxaram masaakiinta xaramka ay ku qaybinayso linna daalik oo muxuu buri waayey ilaa galmooshadu waa buridaa xajka markay buridaa waa intaan taxallululwal la gaarin waa inaan intaan الأول la gaarin galmooshadu hadday dhacdo xajka dhama buri lahaa laakiin hadda taxallululwal kadib waa wuxuu ku yidhi lianna daalika galmooshadaasu bacda taxalluli اlwal taxallulu lwal kadib uu noqday saasaa xajkii ugu badbaaday saasaa xajkii ugu badbaaday saasaa xajkii ugu badbaaday idaa xaadat ilmaratu haweenaydu hadday xaysho bacda dawaafi lifaada dawaaful ifaadaha ka gadaal fa inahaa gabadha caadada qabta tusaafiru way safri kartaa mataa araadad mar alla markay doonto wayasqudu waana ka dhacaa canhaa xaggeeda dawaafu wadaac diintan waa naxariis iyo raxmo saddex dawaafa xajku leeyahan midka koobaad dawaafulquduuma leena waa sunno kan labaadna waa dawaafurukni waa midka tiirka ah oo maalinka tobnaad tobnaadii wixii ka dambeyn la dawaafo markuu qofku soo safraayana waajib waxaa ku ah inuu dawaafo dawaaful wadaaca la sagootinta dawaafkiisa gabdhaha caadada qaba iyo gabdhaha umushaa midkaas dhambe waa laga fasax sababtoo ah gabadhi waxaa dhici karta waqtigii ay safrayday inuu ku soo-aado waqti ay caado qabto diyaaraddii ay ku qoran tahay dadkii ay la socoto maxramkaaya dhaqaaqa kamana hari karto ilaahay waa alla naxariis badan gabadhii waqtiga la safrayo caado qabta ama umusha waa fasax waxbana lagama rabo ilaahay baa ka cafiyey ilaahay baa ka cafiyey idaa xaadat ilmaratu haweenaydu hadday xaysho bacda dawaafi lifaada dawaafulifaada ka gadaal fa innahaa gabadhaasu tusaafiru waa safree mataa araadad markay doonto wayasqudu waa ka dhacaa canhaa xaggeeda dawaafulwadaac waxaa u daliila lixadiidi caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi xaadad waxaa xayshay oo dhiiggii caadadu ku yimid safiyata binta xuyay waa zawjadii nabigeena suuban sal اlahu calيه waslm bacda maa afaada markay dawaaful ifaadadii samayday kadib aa dhiigu ku yimi ilaahay raxmadiisa dawaaful ifaadadii markay samayday kadib qaalad caaisha waxay tidhi fadakartu lirasuulillaah rasuulka allaan u sheegay waxaan idhi safiye dhiiggiyaa ku yimid rasuulka allaan u sheegay sal اlahu calيه waslm faqaala rasuulku wuxuu yidhi axaabisatunaa ma midii meesha nagu xabisayda hiya iyadu marka khalaas marka ilaa lagama tegi karo rasuulka maxramkeedii alla idha meeshay marka nagu xabisa miya waa hala sugo miya hawlaa timid alla idha qultu waxaan idihay tidhi caaisho yaa rasuulalahi rasuulka ilaahaye yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo inahaa safiyo qad afaadat dawaaful ifaadii waa samayda dawaafkii rugniga ahaa waa ay samayda wadaafad way dawaaftay bilbeyti kacbada uma xaadad kadib ayay xayshay bacda alifaadati dawaafulifaadaha ka gadaal qaala nabi wuxuu idhi faltanfir idan idan hadday saas tahay ha safarto hana raacdo waa baxayna marka ayada ilaaha ka riday faltanfir ha baxdo idan hadday saas tahay wa can ibni cabaas waxaa laga wariyey wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabaas umira naasu dadka waxaa la amray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim waqtigooda ugu dambeeya bilbeyti kacbada dawaafan dawaaf ilaa annahu shaaniye khufifa waa laga fududeeyey can ilmar'ati alxaa'idi gabadha caadada qabta dadkoo dhan waxaa la amray qofkii safra inuu kacbada dawaafo laakiin waa laga fududeeyey gabadha caadada qabta umira naasu dadka waxaa la amray haddii saxaabigu yidhaa dadkaa la amray nabiga amray wey amarka ka qaadan jireen umira naasu dadka waxaa la amray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdin waqtigooda ugu dambeeyaa bilbeyti kacbada dawaafan ilaa annahu shaniye khufifa waa laga fududeeyey can ilmar'ati alxaa'idi gabadha caadada qabta wa canhu cabdulahi bn cabas hadalka xadiiskaas bukhaari muslima wariyeen hore wa canhu cabdulaahi waxaa laga wariyay aydan noqoshee ruqisa waxaa loo rugseeyey nabiga u rugseey weeye ruqisa waxaa loo ruqseeyey lilxaa'idi gabadha caadada qabta an tasdura inay baxdo an tasdura inay safartoy baxdo qabla an taduufa intaysan dawaafin bilbeyti kacbada waa inay baxdo waa goorma laakiin idaa kaanad hadday tahay qad daafad mid dawaaftay filifaada dawaafu ifaadihii dawaafka laga ruqseeyey waa dawaafuulwadaac xadiiskaasna muslima wariyey qaala imaamu nawowi wuxuu uhi raximah llah qaala ibnulmundir wuxuu yidhi wa bihaada qowlkaas qowlkaas oo ah dawaafulwadaac waa laga rugseeyey gabar caado qabta wa bihaadaa qowlkaas qaala waxaa yidhi cawaamu ahlilcilmi ahlucilmiga dhammaantood minhum waxaa ka mida maalik wlwsaaciyu aa ka mida wاthawriyu aa ka mida sufyaan thawri waaxmed ibnu xambal waisxaaq ibnu rahweyhi wa abu thawr wa abu xaniifa wakayruhum intahaa warkiina wey waa dhammaaday qaala muwafaq ibnu qudaama wuxuu ku yidhi fi lmuqni haada kanu qowlu caamati fuqahaai اlamsaar magaalooyinka fuqahadooda dhammaan qowlkoodii weeye gabadha in laga rugseeyey dawaafulwadaac wاlxukmu xukunku fi nufasaa gabadha umushaa kalxukmi xukunu la mid yahay fi lxaa'idi gabadha caadada qabta umushuna waxay la mid tahay gabadha caadada qabta maxaa yeelay lianna axkaama nifaas axkaamta oo umusha axkaamu lxayd axkaamta xaydka weeye fii maa yejibu waxa ku waajibaya wayasqudu iyo wixii ka dhaca waa iskala mid intaa waa dhamaaday warkii slى اllah وsلم وbaarك عlى نabiyina mحamed